الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنه أما بعد فهذا هو الدرس الأول من الكتاب الأول للدورة التاصيلية الحديثية الذي سيكون بإذن الله عز وجل منظومة البيقونية waxaa caawa inoo bilaabmaya darsigii koowaad oo kitaabkii koowaad dowradii ahayd addowra ataasiiliya alxadiiiya oo caawa bilowgeedii aynu fadhino insha allahu tacaala ilaahayna aynu ka rajaynayno dhammaadkeeda inuu ina waafajiyo o inoo fududeeyo waxaynu ku bilownay manduumat albayquuniya intaynaan manduumada u gelin iyo shiikha manduumada alifay waxaynu in yar wax ka tilmaamaynaa cilmigan ay ku saabsan tahay ee loo yaqaano musطalaxu اlxadiid ama usuul اlxadiid magacyo kala duwan baa loo yaqaanaa xadiidka nabiga calayhi الsalaau wasalaam usuushiisii seeska u ahayd ama musطalaxu اlxadiid musطalaxaadka culimada muxadisiinta ay ay ku heshiiyeen ee xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam loo yeelay cilmigaasi siduu ku bilaabmay wax yar baynu ka tilmaamayna kadibna darsigeennaynu gelaynaa wuxuu soo maray cilmigani dhowr marxaladood buu soo maray marxaladda koowaad waxaa la yidhaahdaa marxalatu annashati wاtakwiin cilmigani inuu samaysmayey afkaartiisu bilaabmaysay waa marxalada koowaad wey marxalada noocaasa waxaa u asala maadaama fankani uu ku saabsan yahay wax laga sheegaya nabiga calayhi salaau wasalaam oo khabar ah abarkuna uu yahay maa yaxtamil idq wlkadiba lidaati run iyo been labadaba inuu aqbalay ka warkaa gudbinayaana inuu yahay mid lagu kalsoon yahay iyo inaanu ahayn mid warkii uu maqlay si fiican u haynaya iyo inaanu ahayn dabeedna warkii laga yaaba inuu wax ka khaldo waxaa u asala qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqu binaba'in fatabayanuu warka laga shakiyo waxaa faasiq loo sheegay waa qof ay u fududahay been inuu sheego faasiq waa qof aan cadli ahay oo been iyo wixii la ku dhacaya marka warkiisaa ha layska hubiyabal hala iska hubiyo xilligii saxaabada waxaa bilaabantay inay axaadiista iska hubiyaan markay garan waayaan waxayna isticmaaleen usluubyo kala duwan alistixlaaf alab shahaada iyo waxyaaba lamid ay abibakr baa ka mida kuwa isticmaalay markii masaladii dhaxalkii ayayda la sheegay ayuu i yaa kugu waafaqsan ninkii sheegay saxaabi kala yidhi anaa ku waafaqsan cumar bn khaaab qisaة اlistidaan waxa weeye ida jaa axadukum fastaadana aaaa ama falyastaadin alaaa fain udina lahu wailaa falyarjic xadiiska saxiixaynka ku yimi qofkiin hadduu meel yimaado istiidaan ha dalbo siuu meeshaa u galo saddex jeer buu dalbanaya haddii la fasixi waayo u laabanaya marka abu muusa alashcari baa uu yimi cumar sidii buu sameeyey dabeedna uu ka laabtay cumar baa yidhi maxaad u laabatay wuxuu hi nabigaa ka maqla calayhi salaau wasalaam isagoo sidaa leh saddex jeer baad istiidaan samaynaysa haddii kale waad laabanaysa cumar xadiikaasi waa ku cusbaan wuxuu ihi wallaahi lata'tiyannii calayhi bibayina ilaahay baan ku dhaartee markhaati baad u keenaysaa xadiikaas dabadeedna waxaa loo yeedhay abu saciid alkhudri oo markuu saxaabadii u tegay gole ay fadhiyaan ayaa waxaa la yidhi wallaahi laa yashhadu macaka ilaa asqaru lqowm masaladan waxaa ku noogu filan ninka noogu yar abu saciid alkhudri oo markaa golaha ugu yar ayaa loo diray riwaayadka qaarna ubay ibnu kacb bay sheegaya oo kadibna yidhi anaa markhaatiga furaya ee cumarow ha dhibin asxaabta nebiga cumarna inuu beeninaya may ahayne wuxuu ina barayay waxaa nabiga laga sheegay alayhi salaau wasalaam in layska hubiyo marxalada mawaaqif badan bay leedahay mawaaqiftaa badan ay leedahay waxay isugu soo ururaysaa inay saxaabadu inoo bilaabeen hubsashada la yska hubinayo xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam ibnu siriin oo taabiciintii waaweynaa ka mida waa kii yidhi lam yakunuu yasaluuna can اlisnaad sanadka laysma weydiinay saxaabay la noolaayeen taabiciintii bu sanad laysma weydiinay waa la ysku kalsoona falama waqacat اlfitna qulnaa sammuu lana rijaalakum markay fitnadii dhacday fitnatu cumaan la dilay ayaa waxaa la bilaabay xadiidkan yaa sheegaya hadalkiisii kalena waa ina hada cilma diin fanduruu canman taahuduuna diinakum waxaa sii kobocday xilligii taabiciinta in la isweydiiyo la iska hubiyo la baadho laakiin shaqo weyn oo kale lama qaban iyagoo isticmaalaya wixii ay isticmaalayeen saxaabadu asaaliib kalena ku kordhiyey awrkaas waxaa la yidhaahdaa awru nash'ati wاtakwiin waa markii uu samaysmayey xilliga labaad waxaa la yidhaahdaa awru اtadwiini wاnuduuj in awaacidii musalaxa qoraalkeeda la bilaabo sidii xilligii taabiciinta iyo saxaabadana si ka badan uu sii bislaado waxaa ka mida culimmada wax ka qoray alimaam shaafici kitaabkiisa loo yaqaano alrisaala oo marka usuulu fiqiga laga hadlayo la yidhaahdo awalu man allafahu fi lkutubi muxamad bnu shaafici اlmualib kitaabkiisa arisaala oo usuulu fiqiga ah usuulu fiqigana ah sida la ogsoon yahay abwaab ku saabsan sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam iyo maxay ku sugnaanaysaa maxay daciif ku noqonaysaa waxaa asbaabta dacfigu kaga imanayo iyo wixii la mida marka wuxuu kaga hadlay masaa'il badan oo ku saabsan waxa weeye musطalaxa ku saabsan sanadkii labaad kuliyat alxadiid markaan dhiganayay ayaan baxi ku sameeyey anwaacu culuumi اlxadiid fi kitaab الrisaalati lilimaam الshaafici dhowr iyo toban ilaa koob iyo toban nooc markaasaa igu dambaysay baxdigiina waa iga lumaan filaya duxuusta ardaydu qortaa khalaas waxa weeye lama sii dabagalo noocyo badan buu imaamu shaafici ku sheegay kitaabka hadday tahay shuruudda saxiixa khabarulwaaxidka in la daliishanayo ninka raawigaa ah xifdigiisa qaladka ay galaan dadka xadiidka warinaya xadiidka ma lagu warinayaa macne mise waa in lafdigiisa lagu wariyo ninka mudalliska ah waynu gaari doonnaa xadiidkiisa goormaa la aqbalayaa munqaica mursalka mursalu kibaar taabiciin anwaac badan buu ka hadlay alimaam shaafici waxaa ka daba yimi shaykhu limaam albuhaari cabdullahi bnu zubayr alxumaydi oo isaguna waxa weey kutubtiisa ku tilmaamay masaail mualaxa waxa weey wax kaga tilmaamay waxaa ka daba yimi alimaamu muslim saaxibu صaxiix oo isaguna alifay muqadimadiisa caanka ah muqadimatu صaxiixi muslim oo musalax badan iyo qawaacid badan uu waxa weey kaga hadlayo oo uu ku caddaynayo waxaa ka daba yimi alimaam abu daawuud saaxib الsunan sulaymaan ibn اlashcad alsdi asijistani isaguna waxa weeye risaalatu abi dawuud ila ahli maka qawaacid badan oo musطalaxa ayuu kaga hadlaya waxaa ka daba yimi alimaam الtirmidi moxamed bnu ciisa ibni sawrat الtirmidi saaxib الsunan isaguna kitaabkiisa sunanta markuu dhammeeyey alcilal الصagiir ayuu ka dabageeyey oo musalax badan iyo qawaacid badan uu kaga hadlayo sidaasay usii socotay alimaam aaawi ayaa isaguna risaalo alifay waxaa ka daba yimi abu xaatim maxamed bnu xibbaan albusti saaxibu صaxiix ibni xibbaan isaguna kitaabkiisa iqaadka ah, muqadimada mabaaxid musalax buu ku sheegay sidaasay u socotay marxalada marka waxaa laga dareemayaa cilmigii musalaxu inuu bisayb soo qaatay magacyaa la sheegay waxa weeye axkaam baa la sheegay qawaacid baa la sheegay laakiin may ahayn kutub madax bannaan may ahayn oo mustaqila may ahayn marxalada saddexaad waxaa loo yaqaanaa dawr اlistiqlaal wاlاktimaal cilmigii inuu noqday cilmi gaar u taagan madax bannaan oo bannaan degay inuu noqday halkaasaynu inta badan marka laga hadlayo cilmigan kutubtu ka hadlaan musطalaxa ciddii ugu horeysay ee kitaabka qortay waxaana ugu caansan sida mashhuurka ah alqaadi abu muxamed alxasan ibni cabdiraxmaan ibni khallaad aramahu lmuzi kitaabkiisa loo yaqaano almuxadith alfasil bayna alraawi waalwaaci waa kitaabka ugu horeeya ee gaarka ah ee laga alifay cilmu almusalaxa laga alifay waxaa ka daba yimi alimaam abu cabdillaah ibn اlxaakim صaaxib اlmustadrak cala الصaxiixayn waصaxaxahu اlxaakim wawaafaqahu dahabi shiikhii la odhan jiray isaguna wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo macrifatu culuumi اlxadiid cilmiyada xadiidka in la barto anwaac badan buu ku sheegay waxaa ka daba yimi abu nucaym alasbahani saaxibu xilyat اlwliya isaguna wuxuu alifay macrifatu culuumi اlxadiid oo wixii uu ka tegay xaakim ee u muuqanayay ayuu ku daray waxaa ka daba yimi abu yacla alkhaliili oo isaguna kitaabka alifay waxaa ka daba yimi imaamkii jaliilka xaafid اlmashriq axmed bnu cali bn اlkhaiib albaghdadi isaguna alkifaaya fii cilmi riwaaya oo kitaab weyna ayuu ka alifay bal ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa qalla fannun min funuuni cilmi اlxadiid ilaa wasanafa fiih baab ma jiro cilm lmusalaxa ka mida ilaa khaiibku kitaabku ka qoray halkoodaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala marka halkaa laga sii wado waxaa ka daba yimi alqaadi ciyaad waxaa ka daba yimi abu xafs almayaniji oo alifay maa laa yasacu lmuxadita jahlu kadibna waxaa yimi shiikhii fadhiisiiyey cilmigan qawaaciddiisa alxaafid abu camr cuثmaan ibn cabdالraxmaan ibn الصalaax shiikhii caanka ku ahaa dabadeedna cilmigan qawaaciddiisii buu fadhiisiiyey walow aanu aad u habayn culimmadii ka dambaysayna isagaa marjicu noqday oo kitaabkiisa ayaa la dul fadhiistay muqadimat bnu salaax ama culuum lxadii loo yaqaano qaar nukat bay u sameeyeen annukat calaa kitaab ibni salaax zarkashi leeyahay oo uu leeyahay xaafi ibnu xajar iyo culimo kale atayiid lima uliqa wauliqa min ibni salaax oo ciraaqi oo isaguna macno nukata qaar way sharxeen qaar way ku nadmiyeen oo nadmi bay ka dhigeen sida ciraaqi oo kale waxa weeye mualafaat aan la soo koobay oo saldhig u noqday cilmigan ayaa markii dambe ka samaysmay ilaa laga soo gaadhay kutubtan waxa weeye kala dambaysa wa ilaa waqtina haadana waxa weey kutub badan laga alifay aynu usoo noqono kitaabkeena cilm اxadii ama muصطalax اxadii maxaynu ku qeexay muxuu yahay waxaynu ku qeexaynaa muصطalax اxadii ama qawaacid اxadii ama culuum اxadii waxaynu leenahay waa cilm biqawaacida yucrafu biha axwaal الraawi wاlmarwi waa cilmi lagu ogaanayo qawaacid lagu baranayo cilmun biqawaacid qawaacid baa la baranaya qawaaciddaasi maxay faa'iideynaysaa yucrafu biha axwaal الraawi wاlmarwi ninka wax soo warinaya waa sanadkii ninka wax soo warinaya iyo walmarwi waxa uu soo warinayo oo matnigii ah axwaashoodaa lagu baranaya yucrafu biha axwaalu raawi wlmarwi kaa waxaa la yidhaahdaa cilm lxadii baa la yidhahda ama musalax lxadii cilmun biqawaaniinna waa la yidhahda biqawaacid yucrafu biha axwaal raawi wlmarwi hadda odhan mayno si loo fahmo axwaal sanadi wlmatni odhan mayno waayo sanadka ee matniga laftiisa in la macnayo u baaha muxuu faaiideynaya wuxuu faa'iidaynayaa macrifatu lmaqbuuli wlmarduudi min alxadii marka la ogaado xaaladaha ninka xadiidka soo warinaya iyo xadiidka la soo wariya xaaladihiisa markaynu isla eegno ujeeddada iyo maqsuudka iyo midhaha loo socdaa waa in la ogaado xadiiska la aqbalayo iyo xadiiska la celinayo xadiidka la aqbalayo iyo xadiidka la celinayo ujeeddadaasaa loo socdaa markaynu ka hadlayno xadiid laga hadlayana laba shay baa urubdhaxaad u asaynu hadda hadalka fahmaynay araawi oo ah asanad raawi waa nin keliya wey laakiin markay istaba yaalaan sanad baa la yidhaahdaa almarwina waa almatn waa matniga wey marka xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam labadaasaa udub dhaxaad u ah laba rukni wey oo xadiidku leeyahy asanad wlmatn sanadku waa maxay waa silsila rijaali muusilati ila lmatn ragga istaba yaalla ee ku gaadhsiinaya matniga ayaa sanad la yidhahda matnibuna waa mantahaa ilayhi sanadu min alkalaam sanadku markuu dhammaado waxaa ka daba imanaya ayaa waxaa la yidhaahdaa matni baa la yidhaahdaa marka xadiiku wuxuu ka kooban yahay sanad iyo matni buu ka kooban yahay culimmada qaar waxay ka cabiraan asanad waa xikaayatu ariiqi اlmatn wadadii matniga sheegiddeeda ayaa sanad la yidhaahdaa xadaana fulan qaala xadaana fulan qaala xadaana fulan can الnabiy sal اllahu alayh wasalam qaala kada wakada sanadkii in la sheego wadadii matniga lagu gaadhayo in la sheego ayaa waxaa la yidhaahdaa sanad baa la yidhahda xikaayatu ariiqi lmatn ama silsila rijaal almuusilati ila matn labadood ohan karta almatnuna waa halka lagu socdo mantaha ilayhi sanadu min alkalaam sanadku markuu dhammaado ee la yidhaahdo qaala bnu cabbaas can nabiyi sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu ihi nabigu inama amaalu bniyaat inama alacmaalu bniyaat ee wixii ka dambeeya ayaa waxay noqonayaan matni buu noqonaya matni ayuu noqonaya marka intaasi waa daruuri in la hayaa muqadimaadkaas wixii kalena gudahaynu ku geli doonaa insha allahu tacaala kitaabkaynu iska bilaabanaynaa kitaabku wuxuu caan ku yahay manduumat lbayquuni manduuma min anadmi baa laga keenay waa tixwi waa gabay gabayguna waa kalaamu muqafan mawsuuc waa hadal qaafiyad leh isu eg miisaan ku socda kaasaa waxaa la yidhahdaa gabayba le marka waa manduumu manhuur ma ah tiraab ma ah ee waa nadmi tix weeye waxaa loo nisbeeyey albayquni shiikha bayquni la yidhaahdana magaciisa waa laysku khilaafay tarjamadiisana lama helin culimmada qaar waxay yidhahdeen waxaa la yidhaahdaa waa طaha ibni muxamed albayquni qaarna waxay yidhaahdeen waa muxamed waa cumar ibni muxamed albayquni marka ragga isku daya inay magaciisa sheegaan waxay yidhaahdeen aabbihi muxamed baa la yidhaahdaa laakiin magaciisu maahaba mise waa cumar labadaba waa leeyi xajaaibta eh, dhacday waxaa ka mida kitaabkan kitaab aad u faafay weeye qadiiman wa xadiian intuu soo baxayna culimmadu ay sharxayeen wa ila alaan shuruuxdiisuna ay aad iyo aad u badan tahay wamaca dalika shiikha qoray ila alaan la garan maayo taana waxaa laga qaatay niyad wanaagga uu kitaabka ku alifay oo laga yaabaa nadmi ama kitaab nin inuu alifo la garanayo oo caana oo loo qaato hebel baa alifay loo daneeyo sheikh hebel baa alifay laakiin kitaab ninkii alifayba aan la garanay xataa bayquuni xaggee loo nisbaynaya ma magaala ma meel kala ma qabiilba ma shaqa xitaa wixii loo nisbaynayey aan si cad loo hayn culimmada qaar waxay yidhaahdeen bayquun baa loo nisbaynayaa waa magaalo ku taalla dalkan hadda adarbijan loo yaqaano adarbijan dalkan loo yaqaano magaalo ku taalla ayaa loo nisbaynayaa bay yidhaahdeen shiikaasi calaa ayati xaal kitaab qiimo badan oo barakaysan oo aada loo xifdiyey aada loo dhigo la sharxay ayuu waxaa weeye inooga tegay marka kitaabkuna saa aynu tilmaanay wuxuu ku saabsan yahay cilmu almusalax buu ku saabsan yahay shiikhu kitaabka wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaah waxaan ku bilaabayaa magaca alle marka waxa wanaagsan waxa la soo qadarayo bism illaah waa jaar iyo majruur waxa la soo qadaraya xagga dambe in la dhigo si magaca alle looga barakaysto loogu bilaabo oo aan loo odhan abdau bibism illaah bism illaahi abdau xagga dambaa la marinay mar labaad ma ficil caama baynu keenaynaa mise ficil gaara waxaa fiican ficil gaara in la keeno bismi illaahi ualifu ama bismi illaahi andimu manduumatii magaca allaana ku bilaabaya ayaan nadminaya nadmigayga in bisika lagu bilaabana waa sunadii nabiga calayhi salaau wasalaam qoraalladii uu qorayay nebigu wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim ilaa hiraqla cadiimi sida xadiista saxiixa bukhaariga ku timi ku timi oo nebigu kutubtii uu qorayey iyo risaaladihii bisuku ku bilaabayay mar labaadna caadada musanifiinta iyo culimmada islaamka waxay ku socotay lagu bilaabo magaca alle subxaanahu wa tacaala iyadoo welibana la dugsanayo kul mri dibaal laa yubdau fiihi bbism اllah fahuwa ajdam fahuwa aqطc fahuwa abtar waa xadiis daciifa laakiin iyadana culimadu ay melecsanayaan oo ay cuskanayaan shiikhu nadbiga wuxuu ku bilaabay bisinka alle subxaanaه wa tacaala wuxuu hi baytka koowaad abdأ bاlxamdi muصaliya clى محمد khayr نabiyi ursila abda-u waan ku bilaabayaa gabaygayga marka haddii aynu nidhi bism illaah uu ku bilaaba bism illaah ayuu ku bilaabay waxay u baahan tahay abda kale inaynu qiil u saarno bisinkiina waa lagu qoro waa lagu bilaabay kitaabka halkanna wuxuu leeyahay abda bisinka in lagu bilaabay waa ibtidaa xaqiiqi waa bilowgii dhabta ahaa ee kitaabka lagu bilaabay abdau bilxamdina nadmigu ku bilaabo marka waa ibtidaaun nisbiy ka hore waa ibtidaaun xaqiiqiyun mulaq kitaabka waxaa lagu bilaabay bisinka wax kale laguma bilaabay kana nadmiga waxaa lagu bilaabay nadmiga iyo gabayga waxaa lagu bilaabay alxamdu baa lagu bilaabay maadaama bisikii hore loo sheegay abdau waan ku bilaabaya nadmiga bilxamdi mahadin baan ku bilaabaya ilaahay aan mahadinayo musalliyan xaal aan ahay mid ku sallinaya calaa muxammadin muxamed aan ku sallinayo muxamedkaasoo khayri nabiyin nebi kii ugu khayrka badnaa ahaa nebigaasoo ursila ursila aliftu waa lililaaq gabaygaa lagu hagaajinaya ay ursila nebigaasoo lasoo diray wuxuu sheikhu ku bilaabay ilaahay la mahadiyo mahadintu waa maxay waa dikru lmaxmuudi wa maxaasinihi maca xubbihi wa tacdiimihi kaasaa xamdi la yidhaahdaa in la sheego ka la mahadinayo in la ammaanayo wanaagiisa la sheego iyadoo la jecel yahay oo la weynaysiinayo xamdikaasaa ladhaha dikru maxaasin اmaxmuud maca alxubi wاtaciim marka halkaa waxaa ku baxay madxi baa ku baxay madxigu waa maxay waa ikru maxaasin اlmamduux ragbatan aw rahbatan ammaantu madxigu ka la ammaanayo wanaaggiisa in la sheego weeye iyadoo la damaacisan yahay oo wax laga quudaraynayo ama laga cabsanayo baa wanaaggiisa loo sheegaya kaa madxi baa la yidhahda kaa waxaa la yidhaahdaa madxi baa la marka madxiga iyo xamdiga keebaa weyn oo qiimo badan xamdigaa qiimo badan xamdiga waxa kugu kallifay waa jacayl iyo weynaysiin ka aad ammaanaysa aad ku weynaysiinayso oo aad ku ammaanayso tilmaamihiisa iyo ficiladiisa iyo magacyadiisa qiimaha badan marka madxiga ka qiimo badan xamdiga ka qiimo badan madxiga ka qiimo badan sidaasaa loo doortay waxa weeye in xamdi la isticmaalo suurado badanna lagu bilaabay xamdalada lagu bilaabay markii ilaahay la ammaanay waxaa lagu xajiyey musalliyan calaa muxammadin nebiga in lagu salliyo salligu waxaa la yidhi waa alraxma waa naxariista wey in nabiga loogu weydiinayo ilaahay in loo naxariisto waa asala bimacna araxma laakiin sida abulcaaliya uu ku macneeyey ayaa wanaagsan oo nabiga salligiisu waxa uu yahay ilaahay markuu ku sallinayo anaauhu calayhi fi lmalai alclaa malaa'igta dhexdeeda inuu alla subxaanahu wa tacaala nebi maxamed ammaanayo malaaigta dhexdeeda in nabi maxamed alla ammaanayo ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye salli baa la yidhahda waayo haddii la yidhaahda waa naxariis oo keliya dee ilaahay waxau uhi ulaaika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma salawaatun min rabbihim waraxma haddii la yidhahda salawaat waa raxma maxaa ka soo baxaya ulaaika calayhim raxamaatu min rabbihim waraxma macno cusub lama soo kordhay inagu markaynu nabiga ku salinaynana aynu leenahay sal llahu alayhi wasalamna waa alabu hanaa'i illaahi lahu fi lmala'i lacla waxaynu u dalbaynaa ilaahay malaa'igta dhexdeeda inuu nabiga ku ammaano alayhi salaau wasalaam marka sidaa leenahayna waxa weeye naxariistuna kama madhnaa laakiin macnahaasa daqiiqa musaliyan calaa muxammadin xaal aanu nahay kuwa ku salinaya nebi maxamed nebigaa tilmaantiisu waa khayru nabiy nebikii ugu khayrka badnaa ambiyaduna da waa kala fadli badan tahay tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd walaqad fadalnaa bacd anabiyiina calaa bacd marka ana sayidu waladi aadama walaa fakra waata nabigui alayh salaatu wasalaam ambiyada kii ugu khayrka badnaa wey ee ursila la soo diray wuxuu i shiikhu wadii tani min aqsaami alxadiii xadiidka qaybihiisa xaal ay ka tahay ciddatun tira weeye wa kullu waaxidin mid kasta oo tiradaa ka mid ahi ataa waayimi ay fi nami namiga ayuu ku yimi wa xadahu ay wa maca wawdu waa waaw iyadoo tacriifkiisii iyo qeexidiisiina ay la socoto dii waa ismu ishaar wuxuu tilmaamayaa gabayga markaa dee ragga qaar gabayga golahay kaga kaca oo waxaa laga yaabaa inuu sidaa usii daayo culimmada qaar sida laga sheegay wallawiga oo kale daar lxadiid alkhayriya markuu dhigayey cilmiga ka dhigayay ayaa xiliga imtixaanka idinka arkoo macalinku xiisadiisu ilaaliya muraaqib wey dabeedna shiikhu isagoo fadhiya oo ardaydii ilaalinaya ayuu nadmi ku alifay nami xadiia ayuu ku sameeyey golaha isagoo fadhiya ardaydiina ilaalinaya marka ragga qaar baa macluumaadka iyagoo haya gabay kusii daynay marka shiku hadduu gabayga soo wado ma maxsuus wax la dareemayo la taabanayo inoo tilmaamaya mise wax macnawiya labada waa kii wuxuu qalbiga ku hayo oo uu soo wado hadday tahay ma xisibaa mise waa macnawi waa macnawi wuxuu tilmaamaya macnawi haddii waxa weeye u qornayd oo muqadimadan uu dib qorayna sida la sameeyo waxay noqonaysaa maxay noocyadii xadiidkuu sheegay dabaydna muqadimo yar buu sameeyey salliga iyo baydkan oo kale oo muqadimaah iyadana culimmadu waa sameeyaan oo kitaabka inta la alifo baa muqadimada la sameeyaa taasina waa tilmaan waxa weeye maxsuus wax la dareemayo la taabanayo la tilmaamayo aqsaamu lxadii xadiidka qaybihiisa ciddatun tiro weeye tiradaasi way badan tahay laakiin waxaynu ka horaysiinaynaa xadii waa maxay xadii waa maa udiifa linabiyi sal اllahu alayh wasalama min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw صifatin khilqiyatin aw khuluqiya xadiidkaasaa la yidhaha waa wixii nabiga loo nisbeeyey ee loo tiiriyey udiifa linabiyi sal اllahu alayh wasalam wax kastoo nabiga loo tiiriyey waxaase wuxuu noqon karaa qowl inama alacmaalu bاniyaat nabigaa yidhi alayhi الsalaau wasalaam qowl buu noqonaya ama wuxuu noqonayaa ficil jalasa mutawarikan nabigu wuxuu fadhiistay isagoo mutawarika ama rafaca yaday salaaddii markuu gelayay qacmihii buu kor u taagay waxaa la sheegayaa wuxuu nabigu sameeyey calayhi salaau wasalaam nabigaa loo nisbeeyey waa kii labaad ka saddexaad taqriir wuxuu nabigu qiray oo nebiga agtiisaa lagu sameeyey kadibna nebigu ma diidin oo waxa weeye waa xadiidkii dabbiga oo kale mascagalayda oo nabiga hortiisa lagu cuna alayhi الsalaaةu wasalaam adab oo nabigu alayhi الsalaau wasalaam khaalid bn اlwaliid markuu jiitay mu odhan iska da kamuu joojin nabigu alayhi الsalaau wasalaam marka la odhan maayo nabigaa cuna calayhi salaau wasalaam cunana uu yidhi lama hayo laakiin hortiisa isla uu ku cunayey goobtii uu ku cunayey baa iyo weelkii wax ku cunayey baa lagula cunay nabiguna arkayay calayhi salaau wasalaam uuna qiray nabigu calayhi salaau wasalaam taqriir baa la yidhaha waynu gaari doonaa noocyaa ka soo baxaya ka afraad ama wuxuu tilmaamayaa صifa nebi calayhi الsalaaة wasalaam ifadaasina labay noqotaa khilqi iyo khuluq khilqi abuur in laga hadlay lam yakun rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam biطawiil اlbaa'in walaa bilqasiir mid aad u dheerna ma ahayn mid aad u gaabanna ma ahayn kaana rabcatan dhexdhexaad buu ah waa abuurkiisi kaana axsana الnaasi wajhan waa abuurkiisi wey kaana shacruhu sibطan lam yakun bilmujacad tibihiisu ma adkay nabiga calayhi الsalaau wasalaam abuurkiisaa lagaga hadlaya qaybta labaad ee ifaduna ifadiisuna waa dabeecadiisa sida maxay kaana ajwad الnaas nabigu wuxuu ahaa dadka ka ugu deeqsiisan kaana ashjaca annaas dadka ka ugu geesisan buu ah. taasina waa dabeecadihii nabiga calayhi salaau wasalaam marka xadiiku waa kaa ma wifa linabiy sal llahu wasalam kadib wuxuu hi wakullu waaxidin ataa waxadda qaybaha la sheegay mid walba xadkiisa iyo tacriifkiisa aynu sheegaynaa marka qaybahaas shiikhu wuxuu inoo tilmaamayaa qaybo ka miduu inoo tilmaamaya ilaa soddon noocax ku dhow dhow ayuu shiikhu inoo tilmaami doonaa ibnu salaax oo badbadiyey dhowr iyo afar iyo lixdan meelahaas u gaadhsiiyey qaar way ka sii badiyeenoo toddobaatan nooc ama qaybood bay gaadhsiiyeen laakiin waxaasoo dhani waxay isugu soo biyashubanayaan qaybaha shiikhu inoo sheegi doono oo ah صaxiix iyo xasan iyo ضaciif marka صaxiixii baa noocyo badani ku jira xasankana noocyo badan baa ku jira daciifkana noocyo badan baa ku jira oo munqaic iyo mursal iyo mucallaq iyo fulaan waxaasoo dhan waa wada daciif marka waxaasoo dhan waxay isugu soo biya aqsaamu اlxadiiث ama qaybaha xadiiku saxiix iyo xasan iyo daciif waxa soo gudagelayaana inta ugu muhiimsan ayaa magacyo gaara loo sameeyey laakiin mid walba magac looma samayn baahina looma qabo baahina looma qabo insha allahu tacaala waynu tilmaami doona أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل yarwiihi cadlun daabidun can milihi muctamadun fii dabdihi wa naqlihi waluhaa ay walu laqsaami ama walu lanwaaci noocyada cilmulxadiidka kiisa koowaad asaxiixu saxiix baa la yidhaahdaa wa huwa saxiixu maa kii weeye itasala u xidhiidhay isnaaduhu isnaadkiisu walam yashudda shaadna aan noqon oo aan lala keliyoobin aw yucalla ama aan la cillayn yarwiihi waxaa soo warinaya cadlun mid lagu kalsoon yahay daabidun xifdisan can milihi mid la mida ayuu ka warinaya kaasoo muctamadun la cuskanayo fii dabdihi xifdigiisa iyo wa naqlihi waxa uu soo naqlinayo ee uu soo guurinayo shiikhu wuxuu ku bilaabay alxadiiث الصaxiix oo ashrafu alaqsaam ah qaybaha ka ugu qiimaha badana ugu sharafta badan xadiidka صaxiixa ah wuxuu shiikhu inoo sheegay inuu leeyahay shuruud inuu leeyahay shuruuddaasi waa itisaalu sanad an yarwiihi cadl taamu dabdi inuu yahay nin cadliya oo waxa weeye xifdigiisu taam yahay oo xaafida noocyada xifdiga waa sheegi doonaa waxa weeye sanadkiisuna uu xidhiidho marka saddexdaasi waa wada socdaa wama اtasala sanaduhu binaqli اlcadli aلdaabidi waa ka sanadkiisu uu ku xidhiidho nin cadliya oo xaafida min hayri shuduudin walaa cilla keliyowna aanu wehelin ashuduud waa inuu keliyoobo waxa weeye cillana aanay wehelin shuduud iyo cillana iyagana waynu gaari doonaa insha allahu tacaala shantaa shardi marka la helo sanadkiisu inuu xidhiidho ninka soo warinaya cadli yahay xaafid yahay shuduudna aanu gelin cilana aanay gelin shantaasi markay isu tagto ayaa xadiidku wuxuu noqonaya xadiis saxiixa buu noqonaya cadli maxaa la yidhaahdaa cadli waxaa la yidhaahdaa waa malakatun taxmilu saaxibaha cala mulaasamati الtaqwa wاlmuru'a malako iyo dabeecad qofka ku keenaysa alla ka cabsiga inuu ku dadaalo alla ka cabsado wixii dadnimadiisa waxyeelayana uu kaga fogaanayo markaasa waxaa la yidhaahdaa waxaa weeye cadaalad baa la yidhaahdaa malakatun taxmilu صaaxibaha cala mulaasamati الtaqwa waa khawaarim اlmuru'a dabdi maxaa la yidhaahdaa dabdigu hadda aynu meesha uga jeednaa maadaamaaynu saxiix ka hadlayno waa ka xifdigiisu uu aalibka yahay waa man alaba xifduhu calى khaطaئihi waa ka u bata xifdigiisu khaladkiisa ka bato tusaale ahaan axaadiistii uu wariyey baa la koobay dabagal baa lagu sameeyey waxaa la soo helay boqolkii xadiiba shan inuu ku khaldamay suuragal maaha in la yidhaahdo ninkaasi weligii xadii kuma khaldamin imaamu shucba waxa uu leeyahay waman da ladii yaslamu min alkhaa gafyaa ka magangelay isaga laftiisu amiiru lmuminiina fi lxadii ah baa khalada loo sheegay raggii ugu sarreeyey baa khaldan loo sheegay marka la odhan maayo ma khaldamayo waa bashar laakiin sawaabkiisaa badan boqolkiiba sagaahan iyo ka badan waxa uu soo wariyey saxwi ku yahay saxwi ku yahay kaasa waxaa la yidhaahdaa xaafid baa la yidhahdaa waa marka laga hadlayo xifdu sadrin laabta inuu wax ku xifdiyo nin laabta wax ku qabanaya uu yahay xifdiga labaad waa xifdu kitaab baa la yidhaahda nin baa jiro aan laba isku toosinayn xadiiku hadda maqlay buu ilaaway maantaba hadduu ku celceliyo waa isdaba marinay laabta wax badan ku qaban maayo laakiin waa nin qoraya waxa uu maqlay kitaabkiisaasna waa ilaashanaya hadhowna markuu xadiidka gudbinayo kitaabkiisuu ka gudbinaya kaana waxaa la yidhaahdaa dabdu kitaab baa la yidhahda isaguna waa xaafid mar hadduu kitaabka si fiican u qorayo oo u weelaynayo qoraalkii marka dambana aanu iska mala awaalayna kitaabkii laftiisii dadka uga warinayo xifdu kitaab baa la yidhaahda labadaba waa loo baahanya labadaba waa loo baahanya imaamu axmed waxa uu ihi isagoo de ragga ugu xifdiga badan ka mid ah alxifdu khawaan inta la yidhi oo shiikh aad baad u xifdi badantahy maxaad ka qoraysaa ayuu i alxidu khawaan xifdiguu ku khiyaamaya markaad ugu baahi badan tahay baad waxa weey wadaad imaamoo labaatan sano imaamaayo maalin faatixadii ku margaday ama waxa weey alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi lfiil isku dabagadiday waan laga shakisanayn xifdigiis mar buu ka hoos baxaya qofkii oo khiyaamaya kaana dabdu kitaab baa la yidhahda labadaba waa in laga helo itiaalu sanad sanadku waa inuu xidhiidha waxaa ku baxaya inuu kala go'o oo qof ka maqan yahay ama laba ka maqan tahay ama bilowgii cidi ka maqan tahay ama dhammaadkii cidi ka maqan tahay waynu gaari doonnaa magacyay leeyihiin cadam lcilla cilla inaanay xadiidka ku sugnayn cilladuna waa sabab aan muuqanayn oo qarsoon oo ragga waaweyn culimadaah ay ogaan karaan cid waliba ma ogaan karto marka muuqaalkiisa la eego wuu isku toosan sanadku waa xidhiidhaa rag waa rag lagu kalsoon yahay laakiin waxaa laga yaabaa in la helo shay qarsoon oo xadiikii saamaynaya sidii waxaa wey ka dhacday waxaa weeye halkeydaynu ku gaari doonaaye nin a'imadii muxadisiinta ka mida ayaa saaxiibadiibaa waxay ka wariyeen nin muxadida ayaa xadiis ka wariyeen waa idiisoo koobkoobayaa magacyadayda ku tashwiishin maayo hadde marka nin baa magaaladii yimi dabadeedna saaxiibadiibaa axaadiis ka qaatay nin la yaqaano lagu kalsoon yahay wey ragga ka qaatayna waa rag lagu kalsoon yahay dabadeedna ninkii waa iska tegi nin magaaladii joogay baa yidhi war xadiisa xaggaa ka maqasheen hebel baanu ka maqalnay bay yidhahdeen waa nin lagu kalsoon yahay dabadeedna beri dambaa magaaladii waxaa yimi shiikh kaleo shiikhii isku magac yihiin laakiin daciifa ah. kii hore muxuu ahaa nin iqaabu ah dabeedna ninkii ay dhaaftay baa la booday oo yidhi wallaahi ninkii la sheegaya waa ninka axaadiis buu ka mistay wuxuuna u haystaa maadaamay isku magac yihiin ninkiibu u haystaa saaxiibbadii ay ka qaateen dabeedna dabadu u qabta ninkiibaanu da isagu u wataa culimmadii sanadkiibay sidaa u eegeen dabagal baa lagu sameeyey waxaa la yidhi sanadkan waana xidhiidhaa ninka warinaya waa hebel waa nin lagu kalsoon yahay shiikhiisu waa hebel oo isagii baaba le samictu waan ka maqlay waan hor fadhiista lakin waa kii daciifkaa ah labadii nin isku khalday sidii loo baadhayy walibana de baadhitaankaas culimmada wuxuu ka qaataa shaqadan c i d du qabato mid ka badan ayay ka qaadataa waxaa laga yaabaa laba bilood saddex bilood intuu daba socdo oo boqolaal iyo kumanaan kilomitir bila u kala dhaxo inuu xaqiiqada marka dambe gunteeda gaado rag baa dabagalay dabeedna waxay soo ogaadeen ninkaas inuu labadii nin isku khalday labadii nin inuu isku khalday dabeedna waxaa layidhi xadiidkaa cilaa ku sugan cilaa ku sugan waayo tacab baa lagu ogaaday ciladaana waa inaanu lahayn cadamu shuduud khilaaf inaanu jirin shuduudkuna asal ahaan waa qofku inuu keliyoobo waxaana hadda looga jeedaa raggii lagu kalsoonaa buu ka keliyoobay raggii lagu kalsoonaa ayuu ka keliyoobay nin baa xadiis soo warinaya qaab buu warinaya waa nin lagu kalsoon yahay laakiin an nin iyo lix nin oo ka xifdi badan markay isu tagaan ama laba iyo saddex ama mid ka xifdi badan buu khilaafa waxaa la odhanaya xadiiskiisu waa shaad shaad baa la odhanaya culimmada qaar waxay yidhaahdeen laakiin de soo ahaa alcadlu daabit ahaa maaha xadiiskiisu saxiix noqonay waxaan nidhi shardigu wuxuu yahay aad inaanu noon laakiin way jiraan culimo odhanayasaynu gaari doonno isagoo axiixa ayuu shaad noqonaya haddana maadaamuu cadli yahay iqa yahay haddana waa saxiix baa lo odhanayaa laakiin shaad baa loo raacinaya si loo qaato saxiixulmaxfuud saxiixushaadna looga tago laakiin sida hadda lagu socdo ee cilmigani ku fadhiistay maadaamuu shaad noqday iqaba ha noqdo cadli ha noqdo daabit ha noqdo mar hadduu khilaafo rag ka xifdi badan waxaa soo baxaysa xadiidkan inaanu xifdin marka waa daciif wey shardiga shanaadna waa kaas intaa marka la helo xadiidku wuxuu noqonayaa saxiix buu noqonaya saxiix ayuu noqonaya tusaalayaashiisa waxaa ka mida xadiidkii bukhaari uu soo wariyey allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'ir inama alacmaalu bاniyaat iyo xadiista la midkaa wuxuu leeyahay maraatib waa sii kale xoog badan yahay waxa ugu xoog badan haddaanu mutawaatir ahayn waxa weeye bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen baa ugu sarreeya bukhaari wuxuu la keliyoobay muslim wuxuu la keliyoobay xadiidka bukhaari iyo muslim ka baxsan laakiin sanadkii bukhaari iyo muslim lagu wariyey sanadkoodii oo sidiisiya laakiin matnigi iyagoo aanay soo saarin kii ku yimi sanadka bukhaari kii ku yimi sanadka muslim sidaasay u kala xoog badan yihin ilaa laga gaadhayo wixii ka baxsan ee culimo kale ay waxa weeye axiixiyeen kutubta waxaa ugu caansan saxiixu bukhaari iyo muslim oo de laysku waafaqsan yahay ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma iyo culimmada la midka ahna saxiix bay alifeen laakiin axaadiisay ku wada sheegeen saxiixaynu ka hadlayna maaha kaa saxiix baa la yidhahdaa wاlxasanu lmacruufu طurqan wagadan rijaaluhu la kaصaxiix ishtaharat wاlxasanu xadiidka xasankaah almacruufu waa ka la gartay urqan ay uruqan ay asaaniidan asaaniiddiisa la gartay asaaniidduna waayo waa raggii wey soo warinayay ayaa la yaqaanaa wagadat way ahaatay rijaaluhu rijaashiisu ishtaharat mid caan baxday laa kaaxiixi ay laa kashtihaari axiixi sida axiixu u caan baxay uma caan bixin taa waxaa la yidhaahdaa xasan baa la yidhahda culimmadu bilowgii xadiidka waxay u qaybinayeen axiix iyo aciif bay u qaybinayeen mid axiixa iyo mid aciifa laakiin markii dambe culamaa musalax xaalku wuxuu ku fadhiistay in saddex laga dhigo axiix xasan iyo aciif aciifku waa ka shuruudii axiixa laga waayey axiixuna waa kii shuruudda axiixa laga helay xasan baa haddaba la isweydiiyo meel dhexa ah aad bay culimmadu isugu khilaafeen shiikhu wuxuu soo qaatay qeexidii khaaabi buu soo qaatay oo khaaabi wuxuu leeyahay maa curifa makraju washtahara rijaalu waa ka la gartay meeshuu ka soo baxay yani sanadkiis iyo ragga soo warinaya waa la yaqaanaa waa rag la garanaya w waxa weeye washtahara rijaalu raggiisuna ay caan yihiin wa calayhi madaaru akar اxadiiث wayastacmiluhu fuqahaa fuqahaduna ay isticmaaleen oo ay daliishadeen laakiin culimmadu waa bushiyeenoo waxay idhaahdeen saxiixa laftiisu ragga soo warinaya waa caan waa caan waa rag la yaqaano weyn meeshuu ka soo baxayna waa la garanaya mar haddii sanadkiisa la hayo ma makuu ka soo baxay mise madiinuu ka soo baxay magaalo walba waxaa jira rag muctamadoo la yaqaano basro qataadaa joogay waxa weeye maka rag baa joogay madiine maalig baa joogay wahaakada meeshuu ka soo baxay waa la yaqaanaa raggiisana waa la yaqaana oo waa caan saxiixuba waa la mid bal saxiixuba waa la mid marka bayquun isagoo taa saxaya ayuu wuxuu yidhi wagadat rijaaluhu laa kaaxiixi ishtaharat rijaashiisu caan bay noqotay laakiin may gaadhin caannimadii saxiixa may gaadhin way ka waabsan yihiin saasuu ku qeexay tacriifaad kalena waa la sheegay laakiin waxaynu qaadanaynaa waxa weeye ka ugu sahlan oo waxaynu leenahay shuruuddii uu lahaa saxiixu ee shanta ahayd ayuunbaa xifdiga lagu sheegayaa inuu yahay khafiif xifdigii hore wuxuu ahaa boqolkiiba dhowr iyo sagaashan kan boqolkiiba sideean iyo han iyo toddobaatan baynu ka dhigay iyo han iyo lixdan ilaa maqbuulka laga soo gaadhay kaasaa waxaa la odhanaya yani khaladkiisu waa ka badan yahay raggii saxiixa laakiin isaga laftiisu saxnimadiisaa ka badan khaladkiisa oo boqolkii xadiia uu soo wariyo lixdan iyo han iyo toddobaatan waa saxwe marka waxaa loo badinayaa inuu xadiikaasi qaybtaa uu ku saxan yahay uu yahay marka waxaa la odhanayaa wama اtasala sanaduhu binaqli اlcadli khafiifi اdabdi min gayri shuduudi walaa cila ma اtasala sanaduhu waa kii sanadkiisu xidhiidho binaqli اlcadli nin cadliya uu soo naqlinayo khafiifi dabdi cadligaa xifdigiisu waa khafiif oo waxa baxay taami dabdi oo saxiixii kii xifdigiisu dhammayska tirnaa marka ninkan xifdigiisa khafiif baa ku jira kafiif dab min ayri shuduudin walaa cilla shaadna ma aha oo shuduud ma gelin cillana kuma sugnaa kaa waxaa la yidhaahdaa xasanun lidaatihi baa la yidhahda kii horena waxaa la yidhaahdaa صaxiixun lidaatihi baa la yidhahda marka lidaatihi waa maxay waa صaxiixa laftiisi wey waxaa ka dhalanaya xasankan lidaatihi hadduu tacadudo oo waxaynu hellay dhowr nin oo mid waliba xasan yahay fadaciifaani yaklibaani qawiya nimanka ay wax ka dhidhiman yihiin markay isu tagaan miyaanay xoog badanayn markii aynu nidhi boqolkiiba lixdan buu ah oo mid kaloo boqolkiiba toddobaatan u yimaado xadiiska ku waafaqo oo mid kaloo sideetana uu u yimaado boqolkiiba sideetan saxa ah. markay isu tagaan dee boqolkiiba boqol way dhaafayaan way dhaafayaan marka hadday isu tagaan waxay noqonayaan saxiixun lighayrihi bay isku noqonayaan isu tagoodaas ayay saxiix ku noqdeen laakiin keli keli saxiixuma ah wuxuu ka dhalanaya xasankuu ka dhalanaya daciifka markaynu gaadhnana dhowr daciifi markay isu tagaanna xasanun ligayrihi ayay isku noqonayaan marka isaga daciifkaynu ku sheegi doonaa shiikhu wuxuu ihi wlxasanu xadiidka xasanka almacruufu waa kii la gartay uruqan gabay ahaan duran waa la sukuuninaya iyadoo wasniga la ilaalinayo uruqan sanadkiisa la gartay wagadat ay noqotay rijaaluhu raggiisu ishtaharat mid caan baxday laa kaaxiixi camdihii axiixa midaan ahayn ayuu caan noqday yani axiixu ka waabsay laakiin tacriifka la qaadanaya waa ka aynu sheegnay marka isagana waxaa ugu saraynaya xadiidka la isku khilaafay waa صaxiix iyo waa xasan culimmada qaarna yidhaahdeen waa xasan صaxiix ma gaadhin qaarna ay yidhaahdeen maya waa صaxiix wuxuu noqonayaa xasanka qaybtiisa ugu sarraysa ciddii ka dhigta xasan ayuu noqonaya waxaana ugu hoosaynaya ka layidhi waa xasan qaarna yidhaahdeen xasan maahe waa daciif kaasina waa ka ugu hooseeya iyo inta udhaxaysa wey camr bnu shucayb can abiihi can jaddi bahz bnu xakiim can abiihi can jaddi waa tusaalayaasha ugu caansan ee xadiidka xasanka ah ayuu leeyahay xaggeen laga helaa xasanka waxaa laga helaa abi daawuud tirmidi nasaa-i ibnu musnad ulimaami axmed iyo kutubta la midkaa ah ee aan shardisan xadiidka saxiixa ah ayaa madno iyo meel loo filaya ah xadiika xasanka ah halkaasay ku badan yihin bukhaariiyo muslim xasan ka baari mayse waay wkul ma can rutbat اlxusni qasur fahuwa aciif wahuwa aqsaa man kaur wakul ma xadii dhammaantii qasura ka gaabiyey oo aan gaadhin can rutbat اlxusni xasanka booskiisa aan gaadhin fahuwa isagu adaciifu baa la yidhaahdaa wa huwa isaguna kaura waa batay aqsaaman xagga qaybqaybinta waa batay oo waxaa ka soo baxaya qaybo badan aciif waynu iska naqaanaa waa ضid اlqawi kii qawiga ahaa buu lid ku yahay isilaaxanna shiikhaa bay noo caddeeyey maa qasura can اlxasan xadiidka xasan gaari waaye shuruudiisii daciif baa la yidhaha culimmada qaar waxay yidhaahdeen maa lam yuujad fiihi shuruud الصaxiixi wala اlxasan waa kii laga waayey shuruuda صaxiixa iyo xasanka qaar way soo gaabiyeenoo waxay yidhaahdeen maa lam yuujad fiihi shuruud اlqabuul صaxiix iyo xasanba waa la aqbalay waa la daliishadaa marka shuruuddii xadiiska lagu aqbalaya haddii laga waayo daciif baa la yidhahda kashiikan baad ku daysanaysaa waayo dee gabayga waa in la xifdiyaa la doonaya wakullu maa can rutbati اlxusni qasur xasanka kii ka gaabiye gaari waayey shuruuddiis daciif wey marka haddii la yidhaahdo xasankiibuu gaari waayey saxiixii ka waran de waa min baabi awlaa wey mar hadduu xasan gaari waayey dee saxiixa hadalkiisa daawey marka maa qasura can اlxasan fahuwa ضaciif shiikhu wuxuu ihi wahuwa kaura aqsaaman qaybihiisu waa bateen qaybahaas xaggay ka imanayaan soo maynaan soo odhan shuruudda waxaa ka mida sanadku inuu xidhiidho hadduu sanadku xidhiidhi waayo waxaa ka soo baxaya ma barhtamuhu ka xidhiidhi waayey ma laba iyo ka badan isxiguu ku xidhiidhi waayo meesha ka maqan ma bilowgiibaa maqan ma dhammaadkiibaa maqan ma dhexdii iyo bilowgii iyo dhammaadkiibaa maqan oo la isu geeyey waa xagga marka laga eego sanadkuma xidhiidhi qaybaa ka soo baxay marka laga hadlayo cadaaladda isagana qaybaa ka soo baxay ninka beenaalaha ah cadli maaha beenaala hadduu xadiis soo wariyo xadiiskiisu waa mawduuc waa nooc walkadib almukhtalaq almasnuucu baa inoo soo socota almuttahamu bilkadib qofka markuu dadka u sheekaynaya been sheega been lagu yaqaano laakiin xadiidka nebiga aan lagu hayn been inuu ka sheegay waa muttaham bilkadib xadiidkiisu waa daciifun jiddan waa matruuk magac buu leeyahy almatruuk baa la yidhahda almuttahamu bilkadib waa xagga cadaaladda marka laga eegi faasiqii baa la mida wahaakada marka laga eegayo xagga cadamu shuduud baa la waaya xadiidkii shaad buu noqday shaad baa la yidhaha waa nooc waana daciif cadam lcilla wuxuu noqday mucallal ama mucal ama macluum intaba waa la yidhi laakiin mucal baa ugu fiican magacaasuu yeelanaya waana daciif marka xaggaa laga eego marka culimmada qaar waxay badiyeen daciifka qaybihiisay badiyeen iyagoo xaggaa ka eegay oo waxay gaadhsiiyeen tiro badan laakiin inagu waxaynu ka qaadanaynaa wixii magac leh sanadka bilowgiisu hadduu dhaco xidhiidi waayo magac buu leey waa inoo imanaya bartamihiisu hadduu xidhiidi waayo magac buu leeyahi dhammaadkiisu hadduu go'o magac buu leeyahi kuwaasu baynu ku kaaftoomaynaa laakiin waxaa jira noocyo badan oo xisaab ahaan la ysugu dhufanayo oo aan macno samaynayn tusaale ahaan sanadkiibaa bilowgiina waxbaa ka maqan dhammaadkiina waxbaa ka maqan dhexdiina waxbaa ka maqan markaa muxuu noqonaya saddexdaasoo isu tegay magac ma laakiin culimmada qaar baa isku daya inay nooc ka dhigaan munqaic iyo waxa weeye mucallaq iyo mursal bay odhanayaan oo isu tegey waa nooc daciifka ka mida mucallaq iyo mursal oo isu tegayna waa nooc mucdan iyo mucallaq oo isu tegayna waa nooc mucallaq iyo mursaloo lays saasay u badbadiyeen laakiin macno samayn mayso muhimaddu waa bilow iyo dhexdhexaad iyo dhammaad intaasoo bay culimmadu magac sameeyeen laakiin iyaga in laysku celceliyo ama la badbadiyo wtulha suyuudi wbnu الصalaaxi falahu tacdiidu إilى kaiiri wahwa laa yufiidu ibnu salaax uu badbadiyey qaybahaas laakiin wax faa'iida a male in la badbadiyo inta magacooda la sheegay unbaa ku filan waxa kalena waxaa la odhanayaa waa daciif wuxuuna daciif u yahay waa mursal waa mucallaq waa mucdal waa kada waxoo dhan baa loo wada sheegay lakiin magac gaara loo samayn maayo aciifka waxaa la yidhaahdaa kaasaa la yidhaahdaa wa huwa aqsaaman kaur saasaa looga jeedaa daciifka qaybihiisii waa bateen ibnu xibbaan wuxuu gaadhsiiyey sagaal iyo afartan sagaal iyo afartan ayuu gaadhsiiyey wacaddahu lbustiyu fi ma awcaa fii tiscati waarbaciina nowcan bay yidhahdeen waxa weeye sagaal iyo afartan nooc buu gaadhsiiyey laakiin macno ma sababta loo daciifinayana saynu sheegnay qayb xifdigay ku saabsan tahay qayb waxay ku saabsan tahay cadaaladda qayb sanadka qayb shuduudka qayb cilada iyo wixii la mida ah. daciifkana kusii fogaan mayna insha allahu tacala isagoo faahfaahsan buu inoo iman doonaa kusii fogaan mayna daciifku wuxuu noqonayaa waataynu soo sheegnay waxa weeye mid dacfigiisu fudud yahay iyo mid dacfigiisu culus yahay haddii dacfigiisu fududaado dacfigiisu hadduu fududaado tafaasiisha dib baynu ka gaari doonaa dacfigiisu hadduu fududaado uu kabmayaa xasan likhayrihi buu isku noqonaya dacfigiisu hadduu darnaadana ma kabmaya halkiisaa lagu dhaafaya marka goormuu darnaanaya goormuu fududaanaya hadda geli mayno laakiin inta badan haddii ay cadaalada tahay ma kabmo wixii cadaalada ku saabsan ma kabanto beenaaluu noqday ama been baa lagu tuhmay faasiq buu noqday iyo wixii la mida isagu ma kabmo qaacido guud baan idin siinaya wixii dabdiga ku saabsan mid waataynu nidhi waa saxiix midna waataynu xasan ku sheegnay daciifku waa ninka noqday mastawaa sawaabuhu wa khaطaأuhu fifty fifty axaadiista boqolka xadiia uu maqlo kontanna uu saxaa kontanna waa khaldan ma kontanka saxdaa ah baynu qaadanaa xadiiskiisa waynu aqbalnaa wixii uu soo wariyey mise kotonka khaladkaa ah baynu tixgelinaa xadiiskiisa waynu celinaa kaa waxaa la yidhaahdaa sayiulxifdi baa la yidhahda marka isagoo kale wuu kabaya oo waxaynu ogaanaynaa haddii dad la ay waafaqaan dhowr ninoo kontolayaale markay isu tagaan maxaa ka soo baxaya dee way iskabayaanoo inay xifdisan yihiin baa ka soo baxaysa laakiin isagoo awalba konton la ahaayo boqolna khalda boqolna saxaa hadduu khilaafo ninkii saxiixa dee kaasi maba kabmayaba munkar buu noqonay sugaa walba daciif aha ayuu haddana nin saxiixa khilaafo oo xadiiskiisa la aqbalayo wuxuu noqonayaa kuwa aan ka mayn buu noqonaya daciif buu ahaa waxaa usii kordhay khilaafkuna wuxuu usii kordheeyey inuu noqdo daciif jiddan marka ninkaasaynu tusaale usoo qaadanaynaa xifdigiisu xun yahay xifdigiisu inuu xun yahayna waxa kuugu tusaala ah inta uu khaldo iyo inta uu saxo way isleegtaa xadiiskiisa waa la celinaya laakiin dad lamidi midii ah haddii ay la soo wariyaan xasan ligayrihi baa la ysku odhanaya waayo inta uu soo wariyey hadday badato khaladkiisu bato soddonna wuu saxaa toddobaatanna wuu khaldaa kaasi faaxish اlhalad iyo kaiir اlwhaam magacayuu leeyahy waxaa la yidhaha saaxibu gafla isaga xadiidkiisu waa daciif jiddan daciif jiddan buu noqonay waa waxa xifdiga ku saabsan marka hadda waxaynu leenahay kusoo koobaynaa dacfigu hadduu fududaadana oo uu tacadudo oo kuwa la xadiidka ku waafaqaan xasanu liayrihi buu noqonaya waa la daliishanaya haddii kalena dacfigu daran yahay lama daliishanaya halkiisa ayaa lagaga tegaya masaaisha kale daciifka ku saabsanna halkeedaynu ku gaari doonaa wmaa udifa linabi lmarfuucu wma litaabicin huwa lmaquucu wmaa udiifa wixii loo tiiriyey linabi nebiga linabiyi wixii loo nisbeeyey almarfuucu baa la yidhaahda baydka aynu kusoo gabagabaynayn wamaa kii litaabicin ay udiifa loo tiiriyey litaabicin taabicina huwa almaqtuucu maqtuuc baa la yidhaahdaa xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam waataynu u qaybinay laba udub dhaxaad inuu ku taagan yahay oo midna la yidhaahdo sanad midna la yidhaahdo matni midna matni la yidhaahdo sanad iyo matni marka matniga laga hadlayo inama alacmaalu bاniyaat ee sanadku dhammaado wuxuu ku dhammaaday marka la eegay ma nabigaa yidhi calayhi الsalaau wasalaam oo waa marfuucun ilى nabiy sal اllahu alayh wasalam mise waa saxaabi hadalkiibuu ku dhammaaday ama ficilkii mise dadkii saxaabada ka sokeeyey taabiciin iyo kuwa la midkaa ah, xaggaa markaynu ka eegno saddexdaa qaybood buu noqonaya marfuuc iyo mawquuf iyo maqtuuc buu noqonaya waa matniga marka laga eego marka marfuucii la soco kii marfuuca lagu sheegay wuxuu noqonayaa saxiix wuxuu kaloo noqonayaa xasan wuxuu kaloo noqonayaa daciif hadda waxaynu ka eegaynaa matnigu ma hadal nebiba ma ficil nebiba ma wuxuu qiray baa nebigu calayhi salaau wasalaam ayuun baynu ka eegaynaa hadduu nebiga ku saabsanaado marfuuc baa la yidhaahdaa dabeedna wuxuu noqonayaa marfuucaasi saxiix ama daciif ama xasan intuu doonu noqonaya wamaa kii udiifa loo tiriyey linabiyi nabiga almarfuucu baa la yidhaahdaa marfuuc baa la yidhahdaa sanadkiisu ha xidhiidho ama ha kala go'o daciif ha noqdo saxiix ha noqdo xasan ha noqdo wahaakada marfuuc baa la yidhahda mar haddii nabiga loo tiiriyey wamaa kii udiifa loo tiiriyey litaabicin taabicina huwa almaqtuucu kaana maqtuuc baa la yidhahda haddii waxa weeye taabiciga loo nisbeeyana maqduuc baa la yidhaahdaa marka taabicigu waa raggii saxaabada soo gaadhay wax ka qaatay waxa kaloo la mida kuwii ka dambeeyeyna waa la mid taabicu taabici hadduu yahay taabaculatbaac hadduu yahay kuwii ka sokeeya hadduu yahay ee xaggeenna soo xigay dhammaantood maqduuc baa la yidhaahdaa marka maquucu maa udiifa litaabiciyi faman duunahu taabiciya ciddii ka sokaysay wixii loo tiiriyaba waxaa la yidhaahdaa maquuc baa la yidhaahdaa maquuc ayaa la yidhaahdaa marka culimmada qaar sida abaraani iyo imaam الshaafici waxay isticmaalaan xadiiu maquuc laakiin ay uga jeedaan sanadkiisaa kala go-an marka taan ayaa lagu khaldamin waynu baraarujinayna culimmada qaar baa maqtuuc waxay u isticmaalaan munqaic oo inoo iman doona oo ay uga jeedaan sanadkiisaa kala go'ay imaam shaafici baa ka mida abraani baa ka mida hada xadiiu maquuc bay odhanayaan yani mutasil maaha u kala go'ay lakin inagu hadda waxaynu ka hadlaynaa maquuc qowl taabici sida la yaqaana waa sidaa wey waay kutubta laga helaya maqطuuca musanaf ibn abi shayba ugu caansan oo laga helaya iyadoo sanadkii leh aqwaashii taabiciinta musanaf cabdirazaq baa la mida ah, kutubta tafsiirkaa la ah, ee musnadka ah oo taabiciintii aqwaashoodii iyo ficiladoodii bay sheegayaan iyadoo sanadkeedii waxa weeye la sheegaya wlmusnad muttail snaadi min raawihi xata mustafa walam ybin halkaa inoogu joogo wallahu taala aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wصaxbihi wslm